alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wbihi nastaciinu cala umuuri dunya wadiin uma asalaatu wasalaamu cala cabd illaahi warasuulihi sayid lwaliina walakhiriin wcla aalihi waasxaabihi alguri almayaamiin waman tabicahum ilaa yowmi اddiin wabacdu waxa aynu shalaytoo la soo qaadanay eh, shan xadiid oo ka mid a ah kitaabka arbaciinka la yidhaahdo alarbacuun annabawiya xadiidka koobiyo tobnaad ayaynu kusoo istaagnay waxaynu ka bilaabi doonaa casharka maanta xadiidka labiyo tobnaad qala almusanifu raximah allahu tacaala can abi hurayrata radia allahu canhu qala qala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam min xusni islaami lmar tarkuhu maa laa yacniih xadiidu xasan rawaahu tirmidiyu wagayruhu haakada wuxuu yihi markaasi abu hureyra waxa uu rasuulka ka wariyey inuu rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam min xusni islaami lmari tarkuhu maa laa yacniih qofka islaamkiisa wanaagiisa waxaa ka mid ah tarkuhu maa laa yacniih inuu ka tago wixii aan khusaynin oo markaasi maalaa yacniya inuu iskaga tago markaa faraha kala baxo min xusni islaami almari qofka islaamnimadiisa wanaaggeeda waxaa ka mid ah tarkuhu maa laa yacniih wixii aan khusayn inuu faraha faraha kala baxo iska daayo iskaga tago xadiidkani waa xadiis aada iyo aada u weyn ilaa uu yihi sheekh l ibnu rajab alxambali raximah llah hada alxadiid aslun min usuuli alaadaab xadiidkani waa tiir ka mida tiirasha aadaabta waxaa markaasi xadiidkani uu noqday tiir tiirasha aadaabta ka mida sida markaasi uu tilmaamay imaamu assancaani raximahu llah waxaa rasuulku kelmado yaroo kooban uu ku soo ururiyey xallaalyaxii qofka looga baahnaa qofka arrintiis waxay ku kooban tahay shay isaga khuseeya adduunyadiisa iyo aakhiradiisana wax u taraya iyo shay shay qofka aan khuseynin adduunyadiisa iyo aakhiradiisana nafci iyo waxtar aan u lahayn rasuulku sala allahu calayh wasalam markuu sheegay qofka islaamnimadiisa wanaaggeeda inay ka mid tahay wixii aan khusaynin inuu iskaga tago mafhuumu mukhaalafada ka soo horjeeda xadiidka waxaa laga fahmayaa in qofku wixii khuseeya ee nafci adduunyo iyo aakhiro markaa u leh inuu ku mashquulo taasi markaasi inuu shuqligiisa ka dhigto qofkuna sidiisaba haddii uu gudagalo wax aan khusaynin waxaan wanaagsanayn buu ka dheefa carabtu waxay ku maahmaahaan man dakhala fii maa laa yacniih laqiya maa laa yurdiih qofka markaasi gala waxaan khusaynin wuxuu la kulmaa waxaan raali gelinaynin waa macruufta noocaasiya sheekhii la odhan jiray axnaf ah, ibnu qays raximah ullah ayaa nin baa maalin u yimid deedna markaasu wuxuu ku yidhi yaa axnaf lima sawadaka qowmuk maxay qoomkaagu sayid kaaga dhigteen buu ku yihi adugu hoggaamiye ugu noqotay qoomkaaga walasta biaclamihim walaa biacqalihim walaa biaxsanihim wajha wa axsanihim khuluqa ma tihid buu ku yihi markaasi ka dad e, qoomkiisa ugu cilmi badan uguna caqli badan jir ahaan ugu qurux badan akhlaaq ahaanna ugu wanaagsan ma tihid buu ku yihi lakin maxay kaaga dhigteen sayid markaasuu wuxuu ku yihi yaa akhii tarki aladii huwa fiika waxaa sayid layga dhigtay waxaa adiga kugu jiro oo aan iska daayey waxaa adiga kugu sifo adigu aad leedahay oo aan iska daayay darteed baan sayid ku noqday buu ku yihi daedna markaasuu yihi waa maadaak oo maxaa tahay sifadan aan leeyahay eedaad iska daysa qaala taraktu fi ma laa yacniinii waxaani khusaynin baan iska daayay buui anugu adna waxaan ku khusaynin baad ka sheekeynaysa waxaaniga sayid la iga dhigtaadi maxaa kaa galay buu le ashaam waxa ku khuseeyo maaha marka waxa maala yacni adiga aan ku khusaynin maxaa ku geliyey fastaxya rajul dee ninka uu xishoodo u iska kacay markuu ku markaas waxa weyaan adiga sifo kugu sugan darteed baa aniga markaan iska daayey anugu sayid aan ku noqday culimadu waxay yidhaahdeen sheekhi odhan jiray maxamed ibnu waasic raximah ullah ayaa wuxuu odhan jiray min calaamati icraadi illaahi can ilcabdi an yushkilahu fii ma laa yacniih waxaa ka mid a calaamadaha tusinaya ilaahay addoonka inuu iskaga jeestay oo dan aanu ka lahayn inuu ku mashquuliyo waxaan khusayninba waxaan khusaynin waa dunyadiisa iyo aakhiradiisa midnaba inuu ku mashquulo qofku waa calaamad tusinaysa inuu qofkaasi ilaahay ka sii jeedo dan badanna ilaahay aanu ka lahayn subxaanahu wa tacaala sidaasoo kale imaamu lkarkhi llah wuxuu uhi kalaamu lcabdi fi ma laa yacniih khudlaanun min allah qofku inuu galo oo uu ku mashquulo wax aan khusaynin waxa ay tusinaysaa ilaahay subxaanah wa tacaala garabkiisa inuu ka baxay qofkaasi inuu qof makhduula yahay oo markaasi waxa weeyaan garabkiisa rabbigii ka baxay ay macnaheedu arrinta noocaasi tusinaysaa marka waliyaa ka fogow an tadkhula fii maa laa yacniik waxaan ka khusaynin in aada gasho culimadu waxay yidhahdeen hadiidka fawaaidka laga qaadanaya ugu waaweyn waxaa ka mid ah ana annaasa fii xusni alislaami maraatib dadku islaam wanaagga inay darajooyin yihiin oo qofba qofuu ka sii wanaagsanya uu ka fiican yahay waxaa kaloo laga qaadanayaa bay yidhaahdeen kullamaa kaana arajulu abcada fi ma laa yacniih kaana islaamuhu axsan mar kastoo qofku uu noqdo mid ka fog wax aan khusaynin islaamkiisu waa kasii fiicnaadaa mar kastoo uu ku mashquulo waxa markisaga aan khusayninna islaamkiisu hoos buu dhacayo u daciifa marka insha allahu tacaala qof walba waxaad ku dadaalaysaa inaad ku gaabsato wixii ku khuseeya adduunyo iyo aakhiraba waxaan ku khusayn inaanad ku dawakin laa fi lkalaami walaa fi eh, lafcaal hadday tahay hadal iyo hadday tahay ficilo labadaba iskaga fogow wixii adiga aan ku khusaynin waayo xadiidka xadiidka ku xiga an abi xamza anas ibn malik khadimi rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam can nabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala laa yu'minu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsih rawaahu lbukhaariyu wa muslim waay abi xamza anas ibnu malik waxa uu rasuulka ka wariyey inuu rasuulku uhi sala allahu calayhi wasalam laa yu'minu axadukum midkiin rumayn maayo iimaankii looga baahnaa xataa yuxiba liakhiihi ilaa walaalkii uu la jeclaado maa yuxibu linafsih naftiisa wuxuu la jecel yahay bukhaariyo muslim baa xadiiska soo saaray laa yuminu axadukum midkiin la iman maayo ama rumayn maayo iimaankii kaamilka ahaa ee laga rabay xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsih ilaa uu walaalkii la jeclaado wuxuu naftiisa la jecel yahay markaasaad iimaankii loo baahnaa aada gaadhaysaa haddaad laakiin la jeclaan weyda waxaad naftaada la jeceshahay ma gaadhaysid darajadii iimaankee lagaga baahnaa weeye xadiidka anas ibnu malik radi allahu canhu ayaa rasuulka ka warinaya oo khaadimkii rasuulka ahaa shaqaalihii rasuulka rasuulka wuxuu u shaqaynayey muddo toban sannadooda waatii hooyadii markay u keentay ku tidhi yaa rasuul allahi ina bnii unays rasuulkii allow kani waa inankygii anasyare yare inuu yaraabay sheegaysa isagoo toban jir ayay rasuulka u keentay sala allahu caleyh wasalam markaas waxay ku tii inuu kuu ayaan doonaya toban sanuu rasuulka u khidmeeyey sala allahu caleyh wasalam rasuulkuna waa u duceeyey waxyaalii ugu duceeyey waxaa ka mid ahayd inuu yihi allaahumma allaahuma atil cumrahu wa akthir maalahu wa waladah ilaahay cumrigiisa dheeree caruurtiisa iyo maalkiisana badi wa adkhilhu ljanna jannana ilaahay oo geli anas ibnu malik markuu weynaaday wuxuu odhan jiray laba arrimood waan arkay saddexaadna waan sugayaa cimrigiisiioo dheeraaday iyo carruurtiisi iyo maalkiisiioo farabatay cimrigiisu ilaa boqol iyo saddex sannadood buu gaadhay oo uu ku dhintay anas ibnu malik radia allahu canhu sidaasoo kale waxa weeyaan magaalada basra raggii ugu maalka badnaa ayuu ka mid ahaa waqtigii uu deganaa halkaas sidaasoo kale carruurtiisu aad ba u tiro badnayd ilaa la yidhi carruurta isagu uu dhalay boqolka kor bay u dhaafeen carruurtu markaa isagu dhalay kor bay u dhaafeen boqol carruur aada u badan buu dhalay waayo xadiidku wuxuu tilmaamayaa laa yu'minu axadukum midkiin iimaan dhammaystiran laga heli maayo marka markayn leenahay iimaan dhammaystiran macnaheedu waxaynu ugu daraynaa dhammaystiran haddii le laa yuminu axadukum midkiin iimaan laga heli maayo waxaan macnaha ka dhalanayaa uu noqonayaa qofka walaalkii la jeclaan waayo wuxuu isagu naftiisa la jecel yahay inuu gaaloobo taasina looma jeedo oo laguma gaaloobo walaalka inaad la jeclaan weydo waxaad adigu naftaada la jeceshahay laakiin iimaankii loo baahnaa baahnaba hoos kaaga dhacaya dadkuna iimaanka saddex daraje ugu qaybsamaan waxaa la yihahdaa kamaal liimaan almustaxab iyo waxa la yhahda kamaal liimaan alwaajib iyo waxa la yhahda aslu liimaan saddexdaa nooc buu qaybsamaya iimaanku kamaaluliimaan almustaxab waa darajo aad iyo aad iyo aada u sarreyso oo dadka gaadhaaba yaryihiin waa dadka ilaahay muqarabiinta uu ku tilmaamay inuu soo dhoweynayo agtiisa uu soo dejinayo jannada qolada labaad waa kamaaluliimaan alwaajib iimaanka waajibkaa ah dhamaystirankiisa kaasi qofna lagama dhaafo qof kasta waa ta doonaya inuu gaadho qofka taa ka soo dhaadhacaa wuxuu ku soo dhacaa aslul iimaanka se asalkiisii uun oo u noqonaya qofkaasi qof ka badbaaday haysta iimaan uu kaga badbaado gaalnimo aakhirana hadduu naar galo wuxuu naarta inuu ku waaro kaga badbaado ayuunbuu haystaabay ka dhiganta laakiin labada darajo hore qofka la yimaadaa qofkaasi ciqaab ma mutaysanayo hadduu kamaaluliimaani lwaajib gaadho ama kamaaluliimaani almustaxab hadduu gaadho ciqaab ma mutaysanayo markuu ka soo dhaco laakiin taasi asluliimaanu ku soo dhaco ayuu qofkaas noqonayaa qof ciqaab mutaysanaya waay xadiidkan waxaa laga qaadanayaa xirsu lislaami calaa takaatufi lmuslimiin aleesha islaamku siduu ugu dadaalay dadka muslimiintii dad ku duuban inay ahaadaan waxaa kaloo laga qaadanayaa xathu lislaami calaa xubbi alkhayri lilkhayr in qofku uu la jeclaado dadka kale khayrki wanaaga wanaagga waa xathu lislaam calaa xubbi alkhayri lilkhayr khayrka inaad la jeclaado la jeclaato dadka kale oo in adiga kuu koobnaado keliyaataa aad iska ilaaliso taasina waxay kaa dhowraysaa kaa ilaalinaysaa wax xasadka liyaado xaasidnimaday kaa ilaalinaysaa qofka xaasidkaay waa maxay xaasidku waa aladii yuxibu talafa nicmati can akhiih waa qofka jecel markaasi inay nicmadu walaalkii ka baabaado nicmada u haysto inuu walaalkii waayuu jecel yahy qaarkood markaa waxay jeceliin nicmadu inay isaga usoo wareegto qaarkoodna waxay jecel inay nicmadu baaba-down ama ha soo wareegto ama labadooda ha waayaani inuu horta hebel waayo uun waana xaasnimada ugu foosha xunle taas anigana yana iman isagana yana iman ba horta hana dhaafto uun ha ka faa'idaysa ad markaa waxaanay culimadu yidhahdeen xaasidnimadu waa cudurka ugu cadaaladda badan wuxuuna ugu cadaalad badan yahay qofka la xaasidaya intaanay dhibtu soo gaadhin ka waxaasidaya yuu soo cadaabaa marka hore isagaa qalbigiisu gubanayaa oo nicmada u ninkaasaytu ka xun yahay isagu markuu soo ciqaabmo ayaa laga yaabaa aahaartii ka dhalatay qofka kale inay soo gaadho iyo inay soo gaadhi weydaba labadaba wax dhici karaa laakiin marka hore horta isaga ciqaabmaya markuu nicmadii arkaba qalbigiisa wuu ka xumaanaya qalbigiisii baa iscunaya wejshan caqligiisa wuxuu ka fikiryaa n qofkaa nicmadiisa isagiibaa walbahaar iyo markaasi murugu ay dilaysaa waal waa cudurka ugu cadaalada badan qofkii samaynayey ayuu horta marka hore soo ciqaabaa kadib waa dhowtalo kalaad uusoo gudbaya usoo gudbaa waay xadiidkan waxaynu ka qaadanaynaa oo kale ana annaasa fi liimaani maraatib dadku iimaanka dhexdiisa inay darajooyin ku yihiin oo dadku aan isku darajo ahayn qofka walaalkii la jecel waxa uu isagu jecel yahay dee waa martabad fiican buu taagan yahay ka laakiin isagu darajada aan gaadhin darajahaan wuu ka hooseeya qofkii darajadaa sare joogay ka dadku iimaanka way ku kala horeeyaan waanay ku kala sarreeyaan waayo xadiidka kusii xiga can ibni mascuudin radia allahu canhu cabdillaahi ibni mascuud waxaa laga wariyey ilaahay raalliha ka ahaadee qaala inuu yidhi qaala rasuulullaahi rasuulka ilaahay wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam laa yaxilu damu mri'in muslimin ilaa biixdaa halaa laa yaxillu ma bannaana damu mri'in muslimin qof muslim ah dhiiggii ma bannaana ilaa biixdaa halaatin saddex arrimood midkood mooyaane wax kale kuma bannaanaado ta koobaad athayib azaani ninkii reer hore soo maray ee haddana zinaystay athayib waa qofkii reer hore soo maray azaani ee haddana zina zina ku dhacay waannafsu binnafs iyo naftii naf disha iyadana waa loo dilayaa waataariku lidiinih iyo kii diintiisii iskaga tegey almufaariqu liljamaaca jamaacadii muslimiintana ka faaruqay ee iskaga dhex baxay wuxuu rasuulku uhi sala allahu calayh wasalam laa yaxilu damu mri'in muslimin ila biixda halaath laa yaxilu ma bannaana damu mri'in muslimin qof muslima dhiiggii ma bannaana ilaa biixdaa halaath saddex arrimood midkood mooyaane si kale kuma bannaana kow athayibu azaani ninkii reer hore soo maray ee haddana zinaystay iyo sidaasoo kale annafsu binnafs naftii naf dishaa iyadana in loo dilo waataariku lidiini kii diintiisii iskaga tegey almufaariqu liljamaaca jamaacadii muslimiintana ka dhex ee iskaga faaruqay rawaahu lbukhaariyu wa muslim bukhaariyo muslim ayaa warinaya xadiidka <clears throat> xadiidkani waa xadiis tilmaamaya qofka muslimka ah dhiiggiisa xurmadiisa faa ugu weyna laga qaadanaya waa xurmatu dami lmuslim qofka muslimka ah dhiiggiisu xurmada uu leeyahay iyo in aan si sahlan loo dili karin sidaasoo kale waxaa laga qaadanayaa xadiidka annahu yajuusu qatlu lmuslimi ida idaa ataa bima yuujibu qatlah annahu yajuusu qatlu lmuslim idaa ataa bimaa yuujibu qatlah haddii qofku uu la yimaado muslimka ahi wax keena in la dilo in la dili karo oo maanta qof muslimo weyaan dee saddexdan qofe labada qofe hore ka dambe isagu gaaloobey labada horeba waa muslimiin qofkii reer hore soo maray zina ku dhacay waa muslim haddana waa la dilayaa qofka markaa qof kala dilayna waa muslim haddana waa la dilayaa markaa qofka muslimka in la dili karo ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa ihbaatu xaddi arajm sugitaanka la sugayo xad kaliya xaddu rajmi in ninkii reer hore soo maray ee zine ku dhaca dhagax lagu dilo xadiidku marka in la dila ayuu isagu sheegayaa laakiin in la rajminayo dhagax lagu dilay dee xadiid kaloo fara badan ayaa sheegtay waxaa ka mid a ah xadiidu lcasiif saxiixeynka ku yaalay ee rasuulku sala allahu calayh wasalam uu ku yidhi uqdu yaa unaysu cala imra'ati hada fain ictarafat farjumha faictarafat faamara biha anabiyu sala allahu calayh wasalam farujimat rasuulku saxaabiga unays la odhan jiray ayaa gabadh la sheegay inay zinaysatay ayaa wuxuu ihi ku kalla aroorta dabadeetana weydiiya arrintaas hadday qirato farjumha dhagax ku dil dabadeetna way qaratay dhagax baana rasuulku in lagu dila uu faray way fara badantay markaa xadiista macnaha tilmaamaysa dadka qaarkoodna waxay isku dayaan inay dafiraan xadkaas ay sheegaan inuu waxshiya iyo bahalnima ay ku jirto laakiin ilaahay subxaana wa tacaala xuduudda uu dadka u sharciyeeyey waa xuduud ay naxariisi ku jirto inkastuu adag yahay inkastuu qofka ku dhib badan yahay lagu fulinayo dhinacyo badan oo kale ayay naxariisti kaga jirtaa waa dhinaca koobaade qofkan la dilayo laftiisa naxariis bay u tahay dembigii uu galay baa lagaga maydhayaa oo marka xadkaa laga jaro qiyaamaha loo raaci maayo wax kale waa kafaara iyo dembi dhaaf cumuumu lmuslimiin naxariis bay iyo raxmad bay u tahayo marka mid lagu dhufto xadkaas mid dambeo ku noqonaya la arki maayo walaa dadka dadka waxaa u badbaadaya acraadoodii iyo sharaftoodii baa u badbaadaysa laakiin maanta markii xuduudda xuduuddaa la fulin waayey ayay macaasida iyo zinadu ay farabadatay bilaadada gaalada ee aanay ka shaqaynin arrinta noocaasiyana dee dacaarada iyo fuxshiga iyo zinadu waxay noqotay markaasi shay aan lagaba sheekayn karinba taqriir ay soo saartay wasaaradda cadaaladda ee maraykanka two thousand six kii sevenkii meelaa in ayad baan filayaa waxay sheegeen shacab weynaha maraykan boqolkiiba saddex inaanay aabbahood aqoonin macnaheedu waxa weeyaan eh, iyagu si hadalka u dhigay waxay ahaayeen boqolkiiba aan idhaahdo sideed iyo labaatan ayaan markaasi waxa weyaan aabbahood aqoonin macnaheedu waxa weyaan saddex qof oo kastoo meel jooga mid baan aabihii garanayn waxa weeyaan markaas shacabku markuu ku sheegaan ilaa saddex boqol oo milyan inuu yahay boqol milyan ayaan aabahooda aqoon bay ka dhigan tahay macnaheedu maxaa keenay in saa noqdaan xaaladoodu waayo fawaaxishtii iyo munkaraadkii baa la fasaxay waddanka mare ingiriiska waxay yidhahdeen ilmo sideed iyo toban jir gaadhay oo faaxishatu zina aan samaynin ma jiro uu yaryahay hadduu jiro iyagu say waliba u dhigaan taqriirkooda waxay yidhahdeen boqolkiiba sideetan caruurta sideed iyo toban jir ka yari faaxishatu zina waa sameeyeen waawey sdeed ka yar marka maxaa keenaya sidaas waa leeshaa markii wax joojiye loo sameyn waayey laakiin diinta islaamku shay kasta waxay u samaysay raadicii ka joojin lahaa dadka shay walba marka islaamku u dejiyeyna waa kii ku habboonaa halkaa loogu talagalay hadday gaalada iyo markaasi waxa weeyaan dadka u shaqeeyaana inooga inooga sheekeeya inay waxshiyo tahay iyo baalnimo in qof sidaa loo dilo sida iyagu u dilaan baa ka fool xun siday iyagu u dili jireen waqtiyadii hore ayaa ka xumayd wadanada yurub haddii qof uu zino ku dhaco waqtiyadii hore imka intan ay fasaadeen maayo waqtiyadii hore ay silaali jireen hadduu midi samayn waran dabka geliyaan ay caddeeyaan ayaa qofka xagga dambe laga soo geli jira ilaa afka laga saaro taas iyo midkee daran in qofka in dhagax lagu dilo taataa boqol jeer ka daran maantadaas si aynu joogno kursi bay ku fadhiisiyaan dadka kanoo kalaan ku fadhiyaa oo kursi kahrabaa'iya inkay dadka qaarkood dilayeen dabadeetna waa laydh baa ku rakiban qofka laydhkaa lagu istaarhaya ilaa dhagaha ilaa indhaha ilaa sankuu dhiig ka dareeraya qofka meel walba jirkiisao dhanba u gubanaya u ololaya qofka gebigiisuba qaabka u dilaan baa ka fooxun qaabka eh, eh, islaamku wax u dilayo laakiin dadka muslimiinta iska caamada ee aqoonna aan lahayn ayaa lagu harowsadaa waxyaalaha noocaasiya ilaahay baa tilmaamay xuduuda uu dejiyey inay nolol inoogu jirto walakum fi lqisaasi xayaatun yaa uli lalbaabi lacalakum tattaquun ilahay baa yidhi qisaasta waxaa idinku sugan maxay nolol oo qofki waa la dilayaabe nolosha hagee ka timid soo tan kaw lagaga siinayo waaba la qisaasayaabee nolosha hagee ka joogtaa isagu markuu dhinta kuwa dambaa noolaanaya kuwa dambaa badbaadaya haddii kale way iswada dilayaan markay iswada dilaanna dee waxa weyaan iyagii baas dhammaynayaba bal maanta waxaad daraasaysaa dhulka gaalada dilka ka dhaca inaga maalin waxaa laga yaaba markaynu dhowr sano joogno ayaa maalin la maqlaa gabadh baa la dilay nin baa la dilay soo saa laakiin bilaadada gaalada saacad aan qof la dilin way yartahay saacad aan qof la dilin aad ba aad iyo aad ba way yartahay gaar ahaan dumarka waddanka maraykanka waxay yidhahdeen maalintay ugu yartahay saddex dumaraa la dilaa oo markay maalinta ugu yaraato maalmaha qaarkoodna ka badataaba waa taqaariirta iyagu soo saareen iyagaa sheegaa taqaariirta iyagu sheegeen wey markaasi waxa weeyaan <clears throat> islaamku had iyo jeer waxyaalaha uu dadka u sharciyeeyaa waa sida ugu wanaagsan waayo ilaahay addoomahan abuuray ayaa soo dejiyey masaalixdoodana garanaya waxay ku joogsanayaanna yaqaana ilahi asbaa subxaana wa tacala u soo dejiyey attaariku lidiinihi almufaariqu liljamaaca qofka diintiisa ka taga isagana waa la dilaya rasuulku waa ka yihi sala allahu calayh wasalam man badala diinahu faqtuluuh qofka diintiisa badele dila buu rasulku yihi sala allahu calay wasalam waa maxay ujeedada loo dilayaa sababka ilaahay yihi lakum diinukum weliya diin idinku diintiina leedihiin anaguna diinteedaan leenahay sababka ilaahay yihi faman shaaa falyu'min waman shaaa falyakfur kii doonaya ha islaamo kii doonayana ha gaaloobo waa dadka markaa had jeer u dooda in qofku wuxuu doono uu aamini karo aayadaha ay soo qaataan markay dadka u sheegayeen laakiin aayadaha hadday dhammaystiri lahaayeen waa la fahmi lahaa haddii maanta uu qofkugu yidhaahdo ilaahay wuxuu ihi faweylun lilmusalliin hoog baa u sugnaaday kuwa tukada oo kugu kuugu daayo salaaddaa la iskaga tegayaa macnaheedu aayadda macnaheedu saa maade aayad baa daba socotaa ah markaas faweylun lilmusalliin alladiina hum can salaatihim saahuun kuwa salaadooda ka sahweeye kuwa weyaan ku hooga u sugnaaday haddii la ilaahay baa yihi walaa taqrabu salaata salaada u dhawaanina mintaas aayadda ku joogtay walaa taqrabu salaata wa antum sukara baa daba taala aayadda haddii siyaaqeeda la dhamaystiri waayo way waalanaysaa macnaha looga jeedaa markuu ilaahay tilmaamay lakum diinukum waliya diin maxaa laga soo sheekeynayey gaalaa laga soo sheekeynay lagu bilaabay qul yaa ayuha alkaafiruun gaalooy baa loogu dhawaaqay markii koobaad cidda lala gaalay hayr ma qof muslim oo gaaloobay muu marka gaalaa laga soo sheekeynayay qofkii gaalka ahaa dee in diinta islaamka lagu khasbaa looma baahna ilahay baa yidhi laa ikraha fi ddiin diinta layskuma khasbo sidaasoo kale ilaahay markuu hi faman shaaa falyu'min waman shaaa falyakfur kii doona ha islaamo kii doonana ha gaaloobo maa loo fasaxay dadka inay gaaloobaan mise waa tahdiid iyo hanjabaad waa hanjabaad oo markay hooyadu ilmeheeda ku leedahay arrinkaa ku noqo ku noqo macneed maxaa ujeedaa maxaa ujeedaa de waad arki doonta wax kugu dhaca soo maaha ilahay muxuu daba dhigay faman shaءa falyumin wman shaءa falyakfur ina actadna lلظaalimiina naara axaaطa bihim suraadiquha ilaahay subxana wa tacala wuxuu yidhi naar lagu gubi doona ay ka dambayso kuwa daalimiinta ee gaalada ah marka calishaan marka la leeyahay qofka diintiisa dib uga noqdo waa la cadaabaya waa la dilayaa macnaheedu maaha qofkii gaalka ahaa ee weligiiba gaalka ahaa inuu la mid yahay isagu masaluu kaga duwan yahay haddaad isweydiiso maxaa loo dilaya ma laskaba daaya hayna weydaartabe waxaa loo dilayaa ximaayatan likaraamati diin lislaam diinta islaamka karaamadeeda la ilaalinaya haddii marna islaamka qola soo gasho marna ka baxdo marna soo gasho marna ka baxaan dadku waxay odhanayaan diintan kharaajka wallaaji waa maxay kolo la gelayo kolo laga soo baxayo waana khudada ay yahuuddu ka dambeysay qodii yahuudda la odhan jiray oo markaas waxay odhan jireen aaminuu bاladii unzila calى aladiina aamanuu wajha الnahaari wakfuruu aakhirahu lacalahum yarjicuun saasay odhan jireen diinta nebi maxamed lagu soo dejiyey gelinka horena gala gelinka dambena ka baxa bay odhan jireen waayo muslimiinta kale way shakii doonaanoo waxa odhan da ahlu kitaabkii kutubta hore lagu soo dejiyey markay soo galeenay eegeen waxay arkeen inayna diintani diin saxa ahayn oo way iskaga baxeen inayna maxay dhexdhigi ba odhan doonaan deedna dadkii muslimiinta kale inay deedna hadduu soo galo qofku haduu ka noqdo kow baa laga siinayaaba markaasaa dariiqa oo laga hor istaagay waxay sheegaan muslima ah, ayaa wuxuu u baaqay nin gaala markaasuu ku yidhi waa niyo waxa weeyaan anigu islaamka waan soo geli lahay laakiin khamrigaa lai diidayaa buuhi khamriga ayaa islaamku diidaa marka haddaan soo galo soo lai diidi maayo markaasuu ku yidhi waa la iskaga fasihi doonaaye iska soo islaam deedna uu soo islaamo uu iska soo galo islaamki markuu soo galay ayaa waa lagu ui khamri ma cabi kartid haddaa cabti xad baa lagaa jaraya <laughs> waa lagu jeedalaya de hadda wuxuu yihi haddaba waa siga baxay anu islaamka haddaad ka baxday waa lagu dili baad kooba lagaaga siin <laughs> ya taasina waa kasii daran tahay ba dee khamrigiina iska daya islaamnimadiisina iska haystay ma garad marka waxawaya qofka waxaa looga ilaalinayaa inuu diinta ciyaar ka dhiganin markuu doonan aanu soo gelin markuu doonan aanu ka bixin waay xadiidka xadiidkaa ku xiga waa xadiidu abi hurayra can abi hurayrata radia allahu canh ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaal man kana yuminu billahi walyowmi alaakhir falyaqul khayra aw liyasmut man kana yuminu billaah qofkii ilaahay rumaysan iyo walyowmi alaakhiri maalinka dambe rumaysani falyaqul khayran khayr ha yidhaahdo aw liyasmut ama ha iska aamuso labadaa ha kala doorto waman kaana yu'minu billaahi walyowmi alaakhir qofka ilaahay iyo maalinka dambe rumaysanaa falyaqul falyukrim jaarahu jaarkiisa ha karaameeyo ha sharfo waman kaana yu'minu billaahi walyowmi alaakhir qofka ilaahay iyo maalinka dambe rumaysani falyukrim dayfah martidiisa ha karaameeyo oo ha sharfo waay markale aan ku celino man kaana yuuminu billaahi walyowmi alaakhir qofka ilaahay iyo maalinka dambe rumaysan falyaqul khayran khayr ha yidhaahdo aw liyasmut ama ha iska aamuso waman kaana yuuminu billaahi walyowmi alaakhir qofka maalinka ilaahay iyo maalinka dambe rumaysan falyukrim jaarahu jaarkiisa ha karaameeyo waman kaana yu'minu billaahi walyowmi alaakhir qofka ilaahay iyo maalinka dambe rumaysan falyukrim dayfahu martidiisa ha karaameeyo waaya xadiidkan waxaa lagu bilaabay man kana yu'minu biاllaahi walyowmi alaakhir iimaanka waxaa laga sheegay ilaahay in la rumeeyo iyo maalinka dambe in la rumeeyo keliya arkaanta iimaanka labadaasa laga sheegay labadii wixii kalona waa la iskaga tegey maxaa taloo labadaa loo soo qaatay sheekh ilaah xaafid ibnu xajar raximah ullah wuxu uhi waa tadkiiru alcibaadi bilmabda'i waalmacaad addoommaha waxaa la xasuusinayaa bilowgoodii hore iyo rabbigoodii abuuray iyo walmacaad celinta dambe ee rabbigood loo celin doono maalinta qiyaama ee lala xisaabtami doono taasaa la xasuusinaya man kaana yuminu billaahi walyowmi alaakhir meelo badan bay kusoo aroortaa marka waxa weeyaan waa tadkiiru alcibaad bilmabda'i walmacaad bilowgii hore iyo markaasi gabagabada dambe iyo noqodka dambe ilaahay loo noqonayo ayaa la xasuusinaya addoomaha waay waxaa qodobka ugu horeeya uu ka hadlayaa qofku inuu khayr ku hadlo ama inuu iska aamuso khayr ku hadal waad haniimaysan markaa ama iska aamus waad badbaadi doontaa labadaas ha kaga dhexayso waxay odhan jireen asxaabta rasuulka qaarkood si cabdillahi bn mascuud oo kale laga soo naqliyey yaa lisaan qul khayran taqnam aw uskut taslam war carabow khayr ku hadal taqnam waad haniimaysan doontaa khayr wanaag baad heli doontaa aw uskut taslim ama iska aamus waad badbaadi doontahay labadaa kaaga dhexayso laakiin iyaaka walkalaama bishar adiga iyo sharnaad ku hadasha iska ilaali carabka inay nagu yaallo maaragteen adduunka wax ka dhib badan ma jiro waa xubinta jirka ku taala ee ugu badan ee dadka naar gelisa markii rasuulka la weydiiyey sala allahu calayh wasalam can akari maa yudkhilu nnaasa annaar dadka waxa ugu badan ee naar geliya wuxuu yihi alfam walfarju waa afka iyo xubinka taranka labadaasaa ugu badan qofka naar geliyaba rasulku alayhi calayhi salaatu wasalaam carabkaana weliba ugu sii daran waxay culimadu odhan jireen xaafid ibnu xajar oo kale waxaa laga sheegay inuu yihi lisaanuka asaduk in amsaktahu xarasak wa in atlaqtahu farasak carabkaagu waa libaax aad rabaysatay libaax adigu aad haysato lisaanuka asaduk in amsaktahu xarasak haddaad haysatood qabato ood meel ku xidho oo sirsil iska silsiladayso wuu ku ilaalinayaa oo markuu tuugula usoo dhaca uu ku ciya cidiisa keliyu ka cararayaa tuugu wa in alaqtahu farasak haddaad sii daysana adigu ku gaarhsan maalinta dambe aduu ku cuni doonaa haddaad markaas carabkaaga fasaxdo wuxuu ku hadlo adigubay balaayadiisu ku soo noqon doontaa qaarkood waa kuwa yidhi waxa weeyaan <clears throat> ixfad lisaanaka ayuha alinsaanu laa yaldaqannaka inahu thucbaanu kam fi lmaqaabiri min qatiilin lisaanuhu kaana atahaabu liqaa'ahu shajcaanu wuxuu ihi markaa ninkaa shaacirkaahi ixfad lisaanaka ayuha alinsaanu carabkaaga ilaasho insaanow laa yaldaqannaka inahu thucbaanu yaanuu ku qaniina caramkaagaasi waayo waa mas wey mas afka kugu jira wey yuu ku qaniina iska ilaali wuxuu ihi kam fi lmaqaabiri min qatiilin lisaanuhu badanaa mid la dilay oo carabkiisaasi dilay fara badan ee qabriyada maanta ku jira kaana itihaabu liqaahu shajcaanu oo welibana markaasi waxa weeyaan ragga geesiyaasha ahi ay ka baqan jireen ka haybadaysan jireen laakiin oo carabkiisu dilay waxaaba ka mid ah nin lo odhan jiray tarafat ibnu cabd oo markaasi shucaradii waaweyneeda jaahiliyada ka mid ahayd carabkiisaasaa dilay ninuu caayay oo higaadiyey ayaa markaasi isagana dilay ma garate marka haddaad markaasi carabkaaga ilaasho weydo inuu ku dilaa laga yaabo carabkaagaasi samtiga <clears throat> iyo aamusnaanta qofku markaasi inuu aamusnaadaa waxaa ka khayr badan inuu hadlo laakiin uu khayr ku hadlo hadal laakiin khayr ku hadal taasaa aamusnaanta ka khayr badan aamusnaantuna waxay ka khayr badan tahay inaad shar ku hadasho saasuu yihi xasan albasri raximah llah wuxuu hi imlaau lkhayri khayru min asamti wsamtu khayru min imlaai shar wuxuu hi markeese imlaau alkhayri khayru min asamti inaad khayr yeedhiso dadka u sheegto ayaa ka khayr badan inaad aamusto wasamtu khayrun min imlaa'i shar inaad shar ku hadaku hadashana waxaa ka khayr badan inaad iska aamustood carabkaaga yar iska haysato haddaad haddii kale waxa weeyaan badan baad ka murugoon doontaa waxaa jirta meelo badan oo intaad iska aamusto hadhow markaad ka kacdo naftu ku tiaani hadal meeshaasi kelmad baa ku habboonayd maad ka tidhaahdid kelmadda inaad odhan lahayd baa fiicnaan lahayd waxaa ka badan meelaha kelmada aad ka tidhi ee qiyaamaha ka murugoon doonto is odhan doonto maxaa kuu kalifay inaad meesha hadalkaa ka tiraahdo taasaa ka badnaan doonta walain nadimta calaa sukuutika maratan falatandamana cala alkalaami miraara suu yihi ninkaa shaacirkaahi alshan haddaad mar ka murugootay meel aad ka aamusto in laga hadla ku habboonayd falatandamana cala alkalaami miraara hadalkaad hadashaad marar fara badan ka murugoon doonta haddaa arabkaaga dhowri weydo oo markaa saxood ilaalin weydo samtiga iyo aamusnaanta waa haybadda qofka iyo xikmadiisa ayaa ku jirta suu yihi cali bn abi aalib radia allahu canhu wuxuu ihi bikahrati asamt takuunu lhayba aamusnaanta faraha badan ayay qofka haybadu ku helaa mar kastoo aamusnaantaadu ay fara badan tahay qof haybadla ayaad noqonaysaa dadku kuma garanaya wax kugu dhex jira xataa haddaad faaruq tahay oo iska aamusan tahay dadka dhexdooda haybada ku yeelanaysaa dee soo saa maaha <laughs> qofka soo saaray inuu yahay qof hagaagsan inuu yahay qof faaruqa waa hadalka hadalkaa kala sheegaa marka hadduu hadlo marka waad ka inuu qofkaasi faaruq yahay iyo inuu qof hagaagsanoo buuxa u yahay hadalkaa kuu kala sheegaya ninkii la jiray zuhayr ibnu sulma ayaa wuxuu uhi wakaa in taraa min samit laka mujibin ziyaadatuhu wa naqsuhu fi takalumi badana mid aamusano intuu aamusan yahay ku cajabgeliyey oday wanaagsan ninkaas wanaagsana wallahi waa nin haybad leh ziyaadatuhu wa naqsuhu fi takalumi inuu kordho oo agtaada sharafu kusii yeesho iyo inuu waxba yahay noqdaa waxay ku xidhantahay inuu hadlo unbuu ihi mar alla markuu hadlaad kala garan inuu qof hagaagsan yahay iyo inuu qof waxba yahay yahay taasaa kuu kala sheegi doonta qofka shakligiisan sariya dushiisan sa lagama garto wuxuu yahay qofka hadduu maanta miskiin yaroo fool xun kaga soo baxo waxaad malaynaysaa inuu yahay waba yahay waxba yahay maha sheekh la odhan jiray daa-uud aldaahiri ayaa isagoo darsi dhigaya oo welibana culimo waaweyn darsi u akrinaya isagu wuxuu ka mid ah culimadii waaweyneeda imaamu axmed iyo isku waqtiga haayeen hadduu majlis cilmiya iclaamiyo culimadaas soo xaadiri jirta ardaydu ma soo xaadiri jirin cilmigiisa farabadnaantiisa darteed afar boqol oo caalim baa hor fadhiyay maalinta dabadeetna nin dhallinyara ayaa masaajidkii soo galay mukharaqu thiyaab rathu lhay-a dharkiisu jexjeexan yihiinoo hay-adiisu hay-ad qofka soo jiidanaysaaan ahayn deedna raggii culimmadiibuu soo dhex qaaday iska soo tatalaabsaday iska soo tatalaabsaday ilaa uu sheekhi soo garibistay sheekhna uu yaabay ninka ku soo socda muxuu leey isleey wuu <laughs> soo socday ilaa agtiisii uu soo istaagay sheekhii baa markaa wuxuu eegay bisdiraa si markaasi waxaweyaan de uu liidayo ayuu eegay ninkan aleeshaanaan xishoonaynin saan usoo dhexqaayo dadki deedna markaasuu sheekhii wuxuu ku yidhi liyas'al shaykhu maa badaa lah sheekhu waxa su-aal la su doonaa weydiiye buu ihi siduu soo eegay markuu arkay bal sheekh wuxuu ihi la su-aasha muuqataa weydii buu ku yihi deedna markaasu wuxuu ku yihi maa maxaan ku weydiiyaa wn ninkaaga noocan eeg asaluka an ilxijaama waxaan ku weydiiya ur xijaamada waa toobniinka islaamka muxuu ka qabaa deedna wuu fadhiistay ninkii dhulku fadhiistay deedna wuxuu ka warramay axaadiista xijaamada ku soo aroortay dhammaanteed ayuu tiriyey bil asaniid isagoo sanadkeeda meel walba soo aroorinaya wuxuu sheegay xadiidka kuwa daciifka kuwa saxiixa kuwa laisku khilaafsan yahay culimmadu aqwaasha ay ka leeyihiin fuqaadu masalada xijaamada ayuu mid mid u kala dhigdhigay markaasuu haddana u gudbay ahlu ibiga iyo qole caafimaadka iyo xijaamada waxay ka yidhaahdeen ilaa uu sheekhi yaabayba wuxuu akriyey wuxuuna isagoo maqal buu akhriyey deedna markaasu wuxuu ihi subxaana allah wallaahi laa axtaqiru bacda alyowmi axada allaan ku dhaartay maanta qof dambe yaraysa maayo ui weligey ma garate marka qofka hay-adiisu yyyay kaaga dhigin wax liitaa qofka hay-adiisu in badan bay kadhiyay qofka yay dagtaa laakiin hadhow toole uu kasoo dhex baxaa libaax anaad meesha ka arkaynin in la jiray kusayiru caza ayaa waxaa nin gabayo badan tiriyey oo dadka magaca weyn agtooda ku leh deedna maalin maalmaha ka mid a ah wuxuu usoo galay madaxweynihii la jiray cabdilmelik ibni marwan magaciisa in badaan buu maqlay laakiin mu arag dabeedna markuu soo galay wuxuu hi man haada ninkan waayo markaasaa lagu haa kusayiru caza wuxuu arkay miskiin yaroo dhuuban oo boodhaysan basaasaysan oo ninkii dee gabayada gabayaaga weyn lagu sheegayey aanuba muuqanba markaasuu wuxu hi tasmacu bilmucaydi khayru min an taraah mucaydi inaad maqasho ayaa kaaga khayr badan inaad aragto waxa weeyaan dadka qaarkood baa magacoodi ay kala wan yihiin aragtidoodu marka inaad aragtaa inaan maqlaa dhaami lahayd bu aan ku arko <laughs> maqalkayga hore inaad igu joogto ma garate deedna markaasu wuxuu ku yidhi ayuha alamiir tara rajula naxiifa fatasdariihi wa fii ahwaabihi asadun hasuuru wa yucjibuka ida taraahu wa dannaka arajulu aariiru waxaa laga yaaba niyano daciif oo naciifa inaad aragto deedna aad yaraysatood liido wa fii ahwaabihi asadun hasuuru dharkiisana libaax sharaf badan inuu ku dhex jiro ayaa laga yaabaa buuyii wa yucjibuka ariiru idaa taraahu waxaa laga yaabaa inaad aragta nin hay-adle ariir waa qofka quruxda badan sharafta badan baleeday qaamada iyo eh, quruxda leh inaad aragtaa laga yaabaa wa yukhlifu dannaka rajulu ariiru ninkii quruxda badnaana markuu hadlo aad aragta inuu waxba yahay uu yahayaa laga yaabaa buui saad moodaysay inuu noqon waayo ayaa dhici karta buqaatu ayri awaluha riqaaban walam tatul ilbuzaatu wala suquuru wuxuu hi shimbiraha kuwa ugu doqonsanee ugu fulaysan waa kuwa ugu quruxda badan le soo soo maaha daa-uuska iyo maxaan idhahda ayay baasha la yihaahdo badada iyo waa kuwa loo soo qaato quruxda loo soo qaato wuxu uhi walam tatul ilbuzaatu wala suquuru baalka la yihaahdo baaska iyo kalyaa gorgorka iyo qurux malaa bui haddana waa laayaan soo maaha shimbiraho o dhan bay laayaan iyo bahalada o dhan maarata baasku mararka qaarkood buu xayawaanaadka muftariska cunaa isagoo dacweerinaya arkaysaa baasku marka calayshaan wuxuu leeyahay yay ku mandarkaygu saan u eekahay ha ku lugayn buu leeyahy qofka hay waxba lagama soo qaado waxaan uga jeedaa in qofka hadalkiisa iyo hadlo ayaa wax qofka ka dhiga qofka laba arrimood baa lagu qiimeeyaa bilisaanihi wa bijinaanihi qalbigiisa iyo carabkiisa qalbigiisa maynu arkayna inagu ma arkayno maxay noo muujinaya qalbigiisa waxaa ku jira carabkiisuba noo muujinaya waxa uu ku hadlayo hawaasaas saasay odhan jireen nin jaahiliyiintii ka mid ahay la odhan jiray damrata bnu abi damra ayaa wuxuu marmar eh, mararka ka mid a ah, ayuu wuxuu ku baxay nin boqor ahay oo la odhan jiray nucmaan ibnu mundir kadib markuu ku baxay ayaa ninkii loo yee la soo qabtay lama soo uu soo qaban kari waaye madaxweyne si kasta uu soo qaban kari waayey markuu kari waayey ayuu wuxuu u diray risaaladuu leeyahay kun neef oo geelaan ku siinayahay igadaa bixitaankaad ku baxdkedeeday isaguna marka hore dee bixitaanka inuu maal helo ku kalifto kun neefoo gela ninka la siinaya muxuu la wareegeysan yahay gidarada iyo iyo buuraha iska soo galay deedna wuu yimid madaxweynihii markuu arkay wuxuu arkay nin yaroo dhuuban dhuuban dhuubanoo moodinba ninkii kadeeday iyo wax u egtoona hadalkii gortidaan ii sheegayo kalisni ku yidhi tasmacu bilmucaydi khayru min an taraah waa mahmaa carbeed dabadeetana wuxuu ku yihi ayuha alamiir abayta allacni amiirow ilaahay wax lagugu nacdalaha kaa ilaaliyo lagugu caayo lagugu ceebeeyo wuxuu ku uhi ina arijaala laa tukaalu bilqufzaan walaa tuusanu bilmiisaan walaysuu bimusuukin yustaqaau minha wuxuu hi raggu markaa ninka ninnimadiisa doonaysa inaad ogeeto galaan inta lasoo qaato laba miiso miisaana inta soo qaado laba miisaama intuu leegyahay buurnidiisa iyo dhoobnaantiisa mana aha buui qarbad biya ku jiraan inta la kabaday qaraarhkeeda macaankeeda la kala garto wa inama arajulu biasqarayh ninku labadiisa yaryar buu ninku yahay buu labadiisa yaryar waa maxay bilisaanihi wa bijinaanihi carabkiisa iyo qalbigiisu ninku yahay bu ninku haddaad doonayso ninimada rag ninka ragga haddaad doonayso labadaasuu qofku ninku yahay buu laakiin dhuubnaan iyo buurnaan midnaba kuma marka carabkaaga hagaajiso saaad nin raga u noqoto qalbigaaga waxa ku jira ayuunbuu carabkaagana soo saaraya wa kullu inaain bima fiihi yandaxu weel walbaa wixii lagu shubo unbuu burqadaa haddii lasoo rogo oo markaas waxa weyaan kasoo daata waxaa laga wariyey cali bn abi aalib radi allahu canhu markuu samtiga ka warramay inu afdalu cibaadati samt cibaado waxa u fadli badan aamusnaanta waintidaaru lfaraj iyo inaad ilaahay ka sugto dhibaatada ku haysa inuu kaa dulqaado ilaahay subxaana wa qodobka labaad xadiidku inoo sheegay waxa weeya markaasi in jaarka la karaameeyo jaarkana rasuulku wuxuu soo gaarsiiyey sala allahu calayhi wasalam markuu ka warramayey inuu yidhi maa zaala jibriilu yuusinii biljaar xataa danantu annahu sayuwaritu rasuulku wuxuu ihi jibriil kamuu zuuli inuu ii dardaarmo ii dardaarmo jaarka ilaa aan moodayba inay isdhaxli doonaan oo odhan doono marka jaarku jaarka u dhaxlaya sida markaa in la karaameeyo uu rasuulku uga celcelinaya sala allahu wasalam rasuulku wuxuu sheegay qofka jaarkiisa iska ilaalin waaye karaameen waaya inuu janno janno aan aanu gelaynin iimaanna aan laga helaynin rasuulku wuxu uhi wallaahi laa yumin wallahi laa yumin wallaahi laa yumin saddex jeer buu ku celiyey deedna markaasaa lagu uhi man yaa rasuul allah rasuul alla kaasi qaala alladii laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqah waa qofka jaarkiisu aanay ka badbaadaynin dhibaatooyinkiisa buu rasulku uhi sala allahu jaarna marka lagu leeyahay maha kaa reerkiisa iska rabdigan tihiinuun waa cid kastoo agtaada joogta saaxiibkaagan ku garab fadhiya waa jaarkaaga iminka siaa darteed waa inaad jaarkaaga ka ilaaliso inaad dhibaatayso xaaskaaga caruurtaada dadkaad markaas waxay la nooshahay waa wada jiiraankaagii weeye bal waxaa laga yaabaa inay qaarkood qaar kale kaaga sii dhow yihiin marka jaarka aad baa laska ilaaliyaa waana la karaameeyaa haddaad wax kale gara weydo dhibtaada unka um ilaasho haddaad xataa wax khayr gaadhsii kari weydo dhibtaada unka um ilaasho intaasun yaan lagaa waayin dayfkuna waa saasoo kale martida martidu saddex cishay kugu leedahay inaad sooriyeyso wax allo waxaad ku sooriyeyn karaysa ugu wanaagsan inaad ku sooriyeysaa way fiican tahay akhlaaqiyaadka carabtii hore ay lahaayeen ee wanaagsanaa baanay ka mid ahayd inay markaasi dadka martida aada iyo aada u sooriyeyn jireen ninkii la odhan jiray xaatim ataa-i oo ka mid aha markaasi jaahiliyiinta raggii ugu deeqsisanaa ayaa waxa la marti hadday u timaado neef geel u gowrici jiray kuruska in yaroo bisiloo ku dhex jirta ayaa intan hilibka kale loo keeni uu keeni jiray dabadeetna hadday marti labaad ka daba timaado neefkii geelahayo horeo qalan ayuu mid kale hadana u qali jiray si kuruska intii ku jirtay haddana ugu keeno ilaa markaas gabadhiisa ay la yaabtay oo in badan canaanatay ku tiaade mamaalka naga dhamaysaa doonaysa waa isaad leedahay deedna markaasu wuxuu ku uhi darinii wa maali ina maalaki waafirun wa kullu imri'in jaarin calaa maa tacawada wuxuu uhi gabadhay aniga maalkayga ida ina maalaki waafirun maalkaagu kaa faraha badan kaa kugu doodoona maaye kayga laakiin idaa buu yihi wa mri'in jaarin calaa maa tacawada qof walbaabana wuxuu ku soconayaa wuxuu caado ka dhigtay markii isaga uu la qabsaday alam taclami anii ida dayfu naabanii wacaza alqiraa aqri sadiifa almusarhada wuxuu yihi miyaanad arag markay martii timaado wax hagaagsanna aanan haynin neefa xoolahayga geela ka ugu shilis inaan u gowraco imaad arag buu yihi anigoo markaas waxbabaan haynba haddana dhowrka neefe jooga ka uga shiris baan u gowracay marka aniga caadi iga tahay buui taas iska kari maayo ay ku dawakin buu le waa dadka jaahiliinta ahaa ee markaasi aan muslimiinta ahaynba inagoo muslimiina oy axaadiis fara badan kusoo arooreenna maxaad u malaynaysaa waa markaasi waxa weyaan kusoo martiyey inaad karaamayso qofka martida ana waxaa isagana looga baahan yahay inuuna walaalkii dambaajinin sa rasuulku uhi sala allahu caleyh wasalam oo see see u dambaajinaya dee markuu laba sadeecshe la joogo inaanu iska sii fadhiyin gurigii inuu dee shaqo doonto oo markaasi waxa weeyaan qofka iskaga dul tago qofka lama dul fadhiya uun hadduu mar iyo laba iyo saddex ku karaameeyo waxa la hadduu walaalkaa macaan yahay lama wada muudsado hadduu markaas waxa weeyaan macayn mucaankii markulaad ka wada nuugto mar daba kusoo dhaweyn maayadi <laughs> soosaa maaha marka waxa weyaan taana ka ilaali walaalka adiguna xadiidka ku sixiga xadiidu abi hurayra ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qaala awsinii ana rajula qaala lilnabiyi sala allahu calayh wasalam awsinii qaala laa taqdab faradada miraaran qaala laa taqdab rawahu lbukhaari waay abu hureyre wuxuu yihi ana rajula nin baa qaala ku yihi linabiy nabiga ku yidhi sala allahu calayhi wasalam awsinii rasuulkii allow ii dardaaran qaala laa taqdab ha cadhoon buu rasuulku yihi sala allahu calayh wasalam faradada miraaran dhowr jeer buu ninkii ku celceliyey awsinii ii dardaaran rasuulka allow ii dardaaran rasuulka rasuulkuna mar kastuu ku celiya muxuu ku lahaa uun ha cadhoonin wuu ku celiyaa rasuulkuna laa taqdabun buu ugu celiyaa waa kelmad kooban laakiin macno ballaaran xabaarsan ana rajula nin baa qaala ku yihi nabiga awsinii ii dardaaran rasuulkii allow sala allahu caleyh wasalam qaala wuxuu yidhi laa taqdab ha cadhoonin faradada miraaran marar badan buu ku celceliyey ninkii rasuulkii allow ii dardaaran qaala laa taqdab rasuulkuna ha cadhoon unbu isaguna markaas waxa weyaan ku lahaa waay alqadab macnaheedu waa maxay culimmadu waxay dhaha alqadabu waa khalayaanu dami fi lqalb in dhiigu ku karo qalbiga qofka ayaa la yidhahda markaas waxa weeyaan waxa keena waa khalayaanu dami dami fi lqalb dhiiggaaga ku karaya qalbiga ilaa markaasi uu jirkiis bedelo gebigiisa malaamixdii jirka isbedelaysa wejigaagiiska bashaashkaa iska furfurnaa cabuus buu isku bedelayaa sidaasoo kale markaas waxa weeyaan dhiiggaagii sida saxdaa ah iskaga socday qofku markuu cadhoodo xidiidadu way yaryaraadaan aad ba u yaryaraadaan waayo waxay diyaar u yihiin dagaal hadduu dagaalamo qofku inaanu dhiig badani ka daadana inbuu jirkii u diyaargaroobaya xidiidadii caadiga u socday wuu yaryaraynaya aad baa loo yararaynaya saasoo kale wuxuu diyaarinayaa jirku waxa la yihahda in jirkii qofka xinjirihii baa loo diyaarinaya hadduu nabar ku dhaco sidii markaasi waxa weeyaan dhiiggiisa markiiba eh, loo xinjireeyo oo dhiigu u joogsado waa ilaahay subxaana wa taala qaab ugu talagalay jirka inuu markaas waxa weyaan isku ilaaliyo marka waxa weyaan cadhada haddaad haddaa cadhada iska ilaali weydo dhiigkar baad qaadaysaa waayo nin mar walba dhiiggiisu qalbigiisa ku karaya oo mar walba jirkiisu ku jiro difaac iyo is-ilaalin ayaad noqonaysaa waay rasuulku sala allahu calayh wasalam markuu leeyay laa taqdab ha cadhoonin macquul maaha waa la iska garanaya inaan qofku caro waayeynin waxaa loo leeyay laa taqdab culimada waxay laba arrimood baa loo jeedaa mid ahaan waa loo jeedaayo waxaa loo jeedaa ibtacid can asbaabi alghadab ka fogow waxyaalaha kaa cadhaysiinaya marka hore waxyaalaha inaad ku cadhoonaysa aad garanayso iskaga durug waa qodob qodobka labaadee loo jeedaana waxa weeyaan laa tunafid muqtada ghadabi idaa qadibta markaad cadhooto cadhadu waxay keensanaysay ha fulinin oo gacan markaasi waxa weeyaan ha qaadin af xumana ha samaynin marka labadaa macnaa loo jeedaa culimadu in marka hore aad ka fogaato asbaab alqadob cadhada waxyaalaha keenaya isla markaasina inaad ka fogaato haddii aada cadhooto in dhibdhib dhib markaasi aada geysato dadkuna de way ku kala fiican yihiin taasiyo ilaahina subxaana watacaala wuu ammaanay dadka cadhadooda qariya waalkaadimiina algayda waalcaafiina can innaas wallahu yuxibu lmuxsiniin ilaahay subxana watacala wuxuu kuwa cadhadooda qarinaya ee markaas waxa weeyaan dadka iska cafinaya ilaahayna kuwa muxsiniinta ee samafalayaasha waa jecelyahay rasuulkuna wuxuu sheegay sala allahu calayh wasalam man kadama kaydan wa huwa qaadirun calayha waxa weyaan dacaahu allahu yowma alqiyaamati calaa ruuusi ru'uusi alkhalaa'iq yukhayiruhu min alxuri alciini maa shaa qofka markaasi cadhadiisa astura ee qariya isagoo karaya inuu fuliyo wixii cadhadaa ka dhalinayay maxaa la samaynayaa waxa uu rasuulku yihi sal allahu alayh wasalam waxaa loo yeedhaa khalaa'iqda oo dhan oo meesha taagan qiyaamaha ayaa looga dul yeedhaa waxaana la kala dooransiiyaa ciinta wuxuu doono inuu markaas waxa weyaan ka doorto o ka qaato marka cadhadaada weligaa asturo ilaali marka hore waxaad ku cadhoonaysa iska ilaali haddaad cadhootana dhar iyo dhiilba ha jabinini markaas waxa weyaan isxaji rasuulku wuxu uhi sala allahu calayh wasalam laysa ashadiidu bisuraca inama ashadiidu aladii yamliku nafsahu cinda alghadab ma aha markaasi ninka adag ee markaasi waxa weyaan xoogga badani ninka markay raggaas qabtaan legda kaa looma jeedo kaasi maaha ninka adag ninka adag waxa weyaan ka naftiisa hantiya ee naftiisa mulkiya xajiya marka u cadhoodo ninka markaad cadhooto naftaada xaji naftaadana markaasi kaa xoog badanin oo ha noqonin markaasi dadka inqilaaqulcaqli uu ku dhaco qaarkoodba markay cadhoodaan waxay ku hadlayaan iyo waxay samaynayaan baan kala garanay hadhow tabamanku wax walbawax walba uu baabi'iyo konia waan cadhooday waan cadhooday waxaas waa cadhoodaa maxay in boqollaal qof waxay ku weydiinayaan markaas waxa weeyaan sheekh gabadhaydii aan furo waan cadhooday ka waran wama nin baa isagoo faraxsan gabadhiisa fura <laughs> wuxuu ku sheeganay waan cadhooday waa maxay qofku markaasi waxa weeyaan markuu cadhoo markuu cadhoodunbu wax sameeyaa dee ma garatay marka waxa weeyaan qofku markuu cadhooday naftiisa mulkiyo wuxuu ku hadlayana ilaaliyo wuxuu samaynayana ilaaliya loo baayin wailaa haddii kale hadhow tale laa talhumana ilaa nafsig naftaada mooyaane id kale markaas waxawaya ha canaanani salafkuna arrinta noocaasi aad bay ugu dadaali jireen sheekh la odhan jiray eh, axnaf ibnu qays gordho idiin sheegayey ayaa waxa la yihi kaana min axlami cibaadi illaah addoomaha ilaah kuwa ugu dulqaadka badan laba ka mid ahaan jiray ilaa tartan loo geli jiray in laga cadhaysiiyo ragga qaarkood ay yidhahdeen ninka ka cadhaysiiya waxaan siinaa kun diinaaroo dahaba kun diinaaro dahab waa lacag badan ninka ka cadhaysiiya mar <laughs> cadhadiisa lacag lagu heliya ka hor adu <laughs> maanta innaga haddii saalay noo sawir eegn cadhoon lahayn soo maaha laakiin ninka waxaa lagu qaadanayay lacag in laga cadhaysiiyo nin baa yidhi anaa kasoo cadhaysiin dabeedna markaas waxa weeyaan wuu u tegey wuxuu ihi dabeedna fasababtuhu saban fadiican waan caayib uu cay aada u foolxun oon islaa wax alla uxus aan islaa u ka cadhoonaya wuxuu ihi falam yarudda ilaya bikelima intaan caayo o dhan kelmadii muu dalleen u dhegeysanaynu mar alla markaan dhammaystiray ayuu eh, markaan daalay buui anuu ayaanu naftaydii u jawaabay waxaan ihi wallaahi maa manacahu min kalaami ilaa hawaani cinda allaan ku dhaartay wax kale kuma kelifi inuu jawaabi waaye wax liituuya arkaa usa ka aamusay buui hadda maanta duqsiyar ku caay ma u jawaabaysaa <laughs> waaweyaan markaas waxa weeyaan hadduu ay kuu qayliyo adna ku qaylida ka hor <laughs> sabab nooc waalida ka mida maaha marka wuxuu leey waxii arkayeyba qof liita deedna waa seekey aamusay deedna sheekh ba wuxuu ku yihi kaanaka e, naatixun ra'sahu jabalan waxa lagu waa nin buur madaxa ku garaaya waan ku jajabinayaa buur madaxa ku jajabisa ka hor ma ku kartaa saasoo kale atahay ku yihi deedna isagoo weli majliskii fadhiya ayaa wuxuu ku yidhi xaana waqti acaam fahal tacamu macanaa cuntadii baa la keenay ma nala cunaysaa buu ku yihi ninki isagoo xishooday isagoo xishood yaraaday meesha ka kacay marka waxa weeyaan dulqaadka dad way u kala badan yihiin oo dadkuna markaas waxa weeyaan cadhada dee kuma ma sinna oo dee axnaf ibnu qays oo midhaan hala noqda lama karayo soo maaha oo hadii lagu caayo dhegeyso waa iska adag tahay taas laakiin adigu wixii kaa cadhaysiinaya iska ilaali hadhow hadday cadhootana isdhowr mararka qaarkoodna caradu way fiican tahay badee iyadu mare ay wanaagsantay ba jirta markay wanaagsantay waa markeeyey waa marka markaas waxa weyaan ilaahay diintiisa meel lagaga dhaco inaad u cadhoota ilaahay subxaana watacaala ood ilaahay subxaana watacaala u argoysaa waa shay wanaagsan iyadu laakiin dee xuduudii sharciga iyadana loo ilaalinaya iyada lafteeda xuduudda sharciga in la dhaafo lama ogolaa imaamu shaafici baa laga sheegay inuu yidhi markaasi man istuqdiba falam yaqdab fahuwa ximaar qofka laga cadhaysiiyo diintiisa wax ka cadhaysiiya ku arkay cadhoon waaya waa dameer buuri kaas imaamu shaafici raximah llah marka waxa weeyaan xaalada ay wanaagsan tahay iyo xaalada ay xun tahayba way jirtaa laakiin xaalada ay xun tahay baa badan ka fogow markaa taas waay xadiidka kusii xiga waa xadiidu abi yacla shadaad ibni aws ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi waslama qaal ina allaha kataba alixsaana cala kuli shay faإida qatltum faaxsinuu اlqitla wإida dabaxtum faaxsinu اdibxa walyuxida axadukum shafratah walyurix dabixatah waxau rasuulku uhi sala allahu calayhi wasalam in allaha alle kataba wuxuu ku waajibiyey alixsaana samafalka calaa kulli shayin shay kastaba faidaa qataltum marka aad dishaan markaad dilaysaan wax fa axsinu lqitlah dilka wanaajiya buu rasuulku uhi sala allahu calayh wasalam waidaa dabaxtum markaad wax gowracaysaanna fa axsinu dibxa qaabkaad wax u gowracaysaan wanaajiya walyuxidda axadukum shafrata midkiin ha afeeyo mididiisa walyuxidda ha afeeyo weeye axadukum shafratahu midkiin mididiisa markuu wax gowracayo walyurix dabiixatahu neefka uu gowracayana ha u raaxeeyo haleeshaan si degdega ah ha u gowrac ayaa loo jeeda yuu kirkirin saas baa markaas loo wadaa in allaha alle kataba alixsaan ilaahay wanaagga iyo samafalka wuxuu ku waajibiyey calaa kulli shayin shay kastaba fa idaa qataltum markaad wax dilaysaan fa axsinu lqitla dilka aad wax dilaysaan wanaajiya wa idaa dabaxtum markaad gowracaysaan fa axsinu dibxa gowraca wanaajiya walyuxidda axadukum midkiin ha ha afeeyo shafratahu midadiisa walyurix dabiixatahu dabiixadiisa ama neefka uu gowracayana ha markaasi waxa weeyaan uga raaxiyo dabiixa waa almadbuuxa loo jeeda alshan waa faciilu bimacnaa mafcuul <clears throat> waayahay xadiidka waxaa inoo sheegay ana allaha kataba alixsaana calaa kulli shay inuu ixsaanka ilaahay shay walba markaas ku faral yeelay ixsaanku macnihiisu waa maxay waa maxay ixsaan iyo samafal ixsaanka rasuulka ayaa sheegay sala allahu calayh wasalam laba nooc baan u qeybsamaa waa ixsaanun maca alkhaaliq iyo ixsaanun maca alkhalq ilaahay oo sama si wanaagsan loola dhaqmo iyo addoomihiisa si wanaagsan loola dhaqmo labadabana rasuulka sala allahu calayh wasalam axaadiistiisunbaa tacaariifteeda laga qaatay ka hore rasuulka xadiidkii jibriil soo maray su-aal baa la weydiiyey akhbirnii can ilixsaan soo lama weydiin rasuulku muxuu ku jawaabay an tacbud allaha kaannaka taraah fain lam takun taraahu fainahu yaraak tacriifkaa rasuulka loo noqon maayo waa tacriifkii rasuulka sala allahu caleyh wasalam ixsaanku waxa weeyaan ilaahay inaad u caabuddo sidii inaad arkayso haddaanad arkayninna inaad u caabuddo sidii inuu isagu ku arkayo waa laba maqaam ayaa ku jiraya culimmadu waxaa ku jira maqaamu lmushaahada iyo maqaamu lmuraaqaba labadaasa ku wada jira halkaas tacriifka horeynu sheegnay maqaamu lmushaahada macnaheedu waa maxay waa inaad ilaahay u caabudo sidii inaad adigu ilaahay arkaysoo kale waa maqaamka ugu sarreeya ilaahay cibaadadan kuu dirsaday inuu hor taagan yahood arkaysoo kale inaad caabudo lagama yaabo markaasi inaad wax ka qalado maanta hadduu madaxweynuhu arrin kuu diro halkan buu kuui gidaarkaa tootoosiyo hagaajiyo nin aqoon ulaata wastaad baata tusaalahaan isagina uu garab taagan yihi ma laga yaaba inaad kolle iska fadhiisto kolo shaaiskacabto kolo sheekeyso ma dhici karta sidiisa aad u fulinaysaa shaygaas bitartiib waayo waad arkaysaa ciddii hawsha ku dirtaan ku garabtaa n wali agtaada sharaf ku le maqaamka haddaad gaari kari weydo maqaam ka hooseeyaa jira maqaamulmuraaqaba layihahdaa macnaheedu waxa weeyaan adigu haddaad ilaahay u caabudi kari weyday si inaad adigu arkayso ilahay inuu ku arkayo un aamino taa ilahay iska dhow oo iska ilaali taa qofna laga dhaaf maayada ta hore dadka sara gaadha laakiin ta hoose in yaroo kooban baa gaadhaysa ta sare ee ah markaasi ilahay loo caabuday inaad arkayso kale dad yar baa gaadha dadku badoodu ma gaadhaan markaad weli arag aragto salafkii iyo say u cibaadaysan jireen baad macnaheeda fahmaysaa ragga qaarkood ayaa waxaa la yidhi markay u kacaan salaadii soo weysiistaan tatagayaru lshaan e, lamaxaatu wujuuhihim wejigooda xaaladiisu isbedeli jirtay iyo calaamadihiisu qaarkood wejigu waxsaan bu isku bedeli jirtay qaarkood murugaa ka muuqan jirtay deedna marka la weydiiyo maxaa ku asiibay waxay odhan jireen aa tadri man aqifu bayna yaday ma garanaysaan ciddaan hor istaagaya ciday tahay ilaahay baan hor istaagaya subxaana wa tacaala istishcaarka iyo dareenka ay dareensan yihiin ciday hor istaagayaan weynidiisa ayay qulubtooda isla bedelaysay sheekhi la odhan jiray malik ibnu dinaar oo culimmadii waaweyneed ee waqtigiisa ka mid ahaa ayaa inaanu abti u ahaabaa wuxuu yidhi abtigay markuu cishaayiga habeenka soo tukado qol guri gurigiisa ka mid a ayuu geli jiray hoostana kasoo xidhan jiray falaa nadri maa yafcalu fiih maanaan garanayn qolkaa dhexdiisa wuxuu ku sameeyo dabeedna waxaan doonay buu ihi inaan arrinkaa bal hubsado wuxuu sameeyo habeen baa markaa cishaayigi intaan masaajidku ku tukanay mid kale ka horreeya kusoo tukaday ayaan hore usoo galay buui qolkii daahii gurigaan sii hoos galay buu ihi dabeedna isaguna markuu soo tukaday buu soo galay qolkii buu hoosta ka xidhay kadibna mar alle markuu eh, qolka hoosta ka xidhay wuxuu ihi qaama liyusalliya salaat alleyl uu istaagay si uu salaatuleyl uxidho salaatuleyl u galo deedna markuu gacmihi kor u qaaday si uu allahu akbar u yidhaahdo wuxuu ihi hayajahu lbukaa fabakaa bukaan shadiida oohin baa soo qaaday ilaa uu ooyey oohin aada u adag buu yidhi falam yastatic an yukabir inuu allahu akbar yihahdo u kari waayey dabadeetana wuxuu ihi fasakana albukaau canhu oohintii baa ka degtay haddana mar labaad buu gacmaha kor u qaaday si uu xidho salaadii haddana mar labaad buu oohintii dib u bilaabay haddana oohintii baa ka degtay haddana gacmuhu kor u qaaday haddana oohintii buu dib u bilaabay isagoon allaahu akbar odhan sidii u ooyaa salaad wax loogu idaamin buui bacda cishaayigiina wuu bilaabay hada huwa alixsaanu fi lcibaada ixsaanka cibaadada ilahay loogu samafal la doonaya waa qofku inuu istishcaaro ciddan hortaagay ciday tahay deedna qalbigiisa ilaahay weynidiisu ay kusoo xaadirto ilaahay inuu hortaagay oo kale inuu arko tala sheegaya waa taas taa cidda gaari kartaa way yartahay aad ba u yartahay laa yabluquhu ilaa fuxuulu rijaal ragga rag ka tegin baa taa gaari kara laakiin ta taa ka hoosaysun bal yaa laynaga waayin macaasida iyo dunuubta iyo waxyaalaha noocaasiya ha laga fogaado markaas waxa weeyaan ha laga durko waxaa eh, waxaa markaasi ixsaanka culimada muslimiintu markaasi waxa weeyaan ay sheegeen inuu yahay shayga ilaahay iyo addoonkiisa eh, waxa weya udhexeeya iyo sirta cibaadada ku jirta taa haddaad gaari kari weydo muraaqabada hoose un iyada markaasi wax weya ha dhaafin aanu imaada ixsaanka qeybta labaad oo ah dadka in loo samafalo iyadana waxay kusoo ururaysa xadiiskii rasuulka sala allahu caleyh wasalam ee rasuulku uhi sala allahu alayh wasalam waati nnaasa aladii yuxibu an yuuta ilayk dadka waxaa ula tagtaa waxaad jeceshay in lagula yimaado dadka ula tag waxaad jeceshay in lagula yimaado haddii hadalka lagu ha hadalka hadal wanaagsan lagu hahdo jeceshahay hadal wanaagsan dadka ku dhey ficil wanaagsan laguu sameeyaa jeceshahay ficil wanaagsan dadka ku dhey intaas markaasi haddii lagaa helo dadkiina ixsaankoodii waad wanaajisay haddaad dadka ixsaan u samaysana sheekhow ogow dadka quluubtooda waad addoonsan doontaa dadku addoommay kuu noqon way ku wada jeclaan haddaad isaanka ixsaanka hore cumar ibn cabdilcaziis ba waxaa laga sheegay inuu odhan jiray axsin ila annaasi tastacbid quluubahum falataalama istacbada alinsaana ixsaanu waa odhan jiray ninow ixsaanka farabadi axsin ila annaas dadka wanaag fal tastacbid quluubahum qalbiyadooda ayaad addoonsan doontaa falataalama istacbada alinsaana ixsaanu badanaa qof insaana intuu addoonsaday samafal yaroo loo sameeyey soomaad maqal in soomaalidu yidhahdaan af wax cunay xishoow maxaa looga jeedaa haddaad qof maanta wax u dhiibto beri tolow kaa xishoonaya dee agtaa gacan baad ku leedahay waxbaad markaas waxa weyaan ixsaan aad u gashay saas markaas in laska ilaaliyo wey haddii xayawaanaadkii marka la dilayo marka neefkii la gowracayo ixsaan u samee lagu yidhahda waa la gowracayaa waana la dilayaa kowbaaba lagaga siinaya haddana haddii taa lafteeda ixsaan ku sameeya wanaaji lagu yidhi bili aadankiina maxaad u malayni waa shay kasii horeeya oo markaas waxa weyaan kasii weyn ilaahuna nantahi insha allah maanta kaasaan ku joojin subxaanaka allahuma bixamdik ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk